bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama cla nabiyina muxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اnawowiyu raximah اllahu tacaala baabu lmadxi ammaantii ayuu u baab yahay oo ruuxu in la ammaano hortiisa lagu ammaano ama isaga uu is ammaano ama hortiisaba aan lagu ammaanin madxiga iyo ammaanta waxa ku soo arooray ayuu caddaynayaa baabkan qaala raximahu llah iclam ogow anna madxa alinsaani insaanka ammaanistiisa wathanaa'a calayhi iyo faallayntiisa korkiisa laga faalleeyo la sheeg sheego bijamiili sifaatihi lagu sheeg sheego tilmaamihiisa wanaagooda qad yakuunu inuu ahaado ayaa la arkaa fii wajhi lmamduuxi qofka la ammaanayo hortiisa inay tahay ayaa laga yaabaa wa yakuunu inuu ahaado ayaa la arkaa bigayri xuduurihi isagoon joogin joogidiisa la-aanteed inay tahayna inuu ahaada waa dhacdaa fa ama aladii midka fii gayri xuduurihi joogistiisa la-aanteed ah falaa manca diidis minhu xaggiisa ma ahaanin ayb oo la diidi maayo ilaa an yukhaafa ilaa an yujaazifa inuu ku xadgudbo maahane almaadixu midka ammaanayo ayb wayadkhula uu galo filkadibi been inuu galo fayaxrumu calayhi xaaraam ayuu noqonayaa bisababi lkadibi beentau xaaraam ku noqonayaa markaas wuxuu leeyahay qofka ammaanta la ammaanayo oo wanaagiisa lagu ammaanayo waa laba noocu noqon karaa hortiisa in laga ammaano iyo inaan hortiisa laga ammaanin asagoon joogin marka uunan joogin isagoon joogin la ammaanaa wax manci ah oo ku sugan ma leh oo diidis ku sugan ma laha ilaa in laga baqaayo maahane qofkaas wax ammaanayo inuu inta xad gudbo marka dambe uu been iyo sheego taas marka waa xaaraan beenta darteedayn xaaraan ku tahay waa dadkan hadda marka madaxda ammaano iyo iyagoo eh, la joogin ayagoon la joogin ba ammaanayaan markaynan la joogin waxay ku ammaanayaan maalan wax beenba ah oon runba ahayn eh, kaasoo kale waa xaaraan beentoona xaaraan ku yahay iyagana dadkan sidoo kale ahluguluwiga ahee qof uun inta iska saarsado qofkaas yacni eh, aad u jacaylkii inta ka fara bato ayuu ammaanayaa ammaano been ah oo aan jirin iyo sifaad uunan qabin buu ku ammaanaa taasoo kale beentay xaaraan ku tahay laa likownihi madxan ammaan inuu yahay xaaraan kuma aha nacam wayustaxabu waxaa la sunneeyaa haadalmadxu ammaantan alladii ammaanta oo laa kadiba been fiihi dhexdiisa aynan ahayn idaa tarataba calayhi hadday ka ratibmaysa weliba maslaxatun maslaxo walam yajura uunan soo jiidin ilaa mafsadatin mafsadana uunan soo jiidaynin bian yabluqa waa inuu gaaro almamduuxa midka la ammaanayo fayaftatina bihi mafsadadii ku sheega kan la ammaanayo inay gaarto fayaftatina bihi markaa uu ku fidnoobo oo gayri daalika ama taa waxaan ahayn midkan laftirkiisa marka waa sunno oo waa la sunneeyaa qofka in ammaantaas isagoon kula joogin in la ammaano been haddaynan ku jirin weliba waa goorma hadday maslaxa ka dhalanayso mafsada aynan ka dhalanaynin mafsadada goormay ka dhalana marka iyo xumaanta waxay ka dhalan kartaa marka aad inta warkaas ama ammaantaas haddii uu maqlo hadduu ku fidnoobayo waa iska dhaafe <clears throat> wa ama almadxu ammaanta fii wajhi lmamduuxi qofka la ammaanayo hortiisa ah laga ammaano faqad jaaat axaadiiu axaadiis ayaa timid taqtadii keenaysa ibaaxatahu banaanaanshihiisa aw istixbaabahu ama sunanimadiisa wa axaadiiuna waa timid axaadiis taqtadii keenaysa almanca minhu in la diiday axaadiis marka ninka hortiis in laga ammaano banaynaysana waa jirtaa kuwa diidayana waa jiraan axaadiistaas marka jamcin bay kaa rabtaa marka in la jamciyo laysu keeno qaala alculamaau culamadii waxay dhaheen wa dariiqu ljamci jamcinta dariiqeedu waxaa weeyaan bayna alaxaadiisi axaadiistaa la jamciyo an yuqaala in la dhaho axaadiidta nebiga iska hor imaan maysee axaadiid wada saxiixo iska hor imaanayso haddana aan isnasakaynin ma jirto wej un lagu jamcin karaa jirto wa dariiqu ljamci bayna alaxaadiidi axaadiidta dariiqa lagu jamcinayo jamcinta dariiqeeda axaadiidta la jamcinayo waxaa weyaan an yuqaala in la yidhaahdo in kaana almamduuxu midka la ammaanaya haddii uu yahay cindahu agtiisa kamaalu iimaanin iimaan dhammaystirnaantiis wa xusnu yaqiinin yaqiin wanaageed wa riyaadatu nafsi naf yacni leyl sanaanteeda wa macrifatun macrifo aqoon taamatun dhammaystiran baxaysu meel laa yaftatinu uunan ku fidnoobeynin iimaan dhammaystiran yaqiin wanaagsan naftii oo laylisan oo daacaadka ku laylisan oo daacaadkiiba u tababaranba macrifo iyo aqoon dhammaystiran bixayu laa yaftatinu heer uunan fidnoobeynin walaa yaktaru uunan kadsoomeynin bidaalika kaagaasi walaa talcabu bihi aynan ku dheeldheelaynin nafsuhu nafsadiisa falaysa bixaraamin walaa makruuhin kaasi xaaraamna ma aha makruuhna ma aha wain khiifa haddii la cabsado caleyhi korkiisa shay-un wax looga cabsado min haadihi lumuuri arrimahan ah kuriha madxuhu ammaantiisa waa la kahdaa karaahatan shadiidatan karaaha aad u daran intaas haddii looga cabsanayo <clears throat> markaasi waa la kahdaa buu yiri karaaha aad u daran halkaas markuu maraayo marka imaam nawowi oo axaadiidta sidaas kugu jamciyo towjiihaas uu ku siiyey ayuu axaadiistii galay marka raximahu llahu tacaala fa min axaadiisi ilmanci axaadiista diidaysa diidista axaadiisteeda waxaa ka mid a ah maa rawaynaahu fii saxiixi muslimin can ilmiqdaadi radia allaahu canhu ana rajula nin jacala wuxuu gudagalay yamdaxu cuhmaana cuhmaan inuu ammaanaya radia allaahu canhu facamada almiqdaadu miqdaad wuxuu u qasday <clears throat> wuu qasday ayb fajahaa wuu aruntay calaa rukbatayhi labadiisa jilboodba uu aruntay fajacala wuxuu gudagalay yaxsuu inuu ku hoobinayo oo ku firdhinayo fii wejhihi ninka wax ammaanaya wejigiisa alxasbaaa quruurax dhagaxyada yararka caro iyo quruuraha ayuu ku tuuray ninkii wax ammaanaya faqaala lahu cumaan cumaan baa wuxuu ku yidhi maa sha'nuka war xaalkaagu waa maxay ood ninka sidaan u yeelaysaa faqaala wuxuu yidhi ina rasuula allahi sal ly salam qaal nebigu waxa uu yidhi idaa ra'aytum haddaad aragtaan almaddaaxiina kuwa ammaanta badan oo dadka ammaano faxsuu hoobiya shuba fii wujuuhihim wajiyaalkooda aturaab ciid ku shuba xadiidkana muslim baa soo saaray wuxuu sheegayaa dadka dadka ka hor ammaano hortooda ka hor ammaano in markaa layska reebay oo dhagax eh, quruurxinta loo qaata lagu tuuray xadii waa kaas axaadiiulmanci ayb haddii marka miqdaad xadiidka waxaad moodaa marka inuu caam yeelaybo maxaayl cuhmaan de nin looga cabsado intii hadda la sheegay cuhmaan qof daaca nafsadiisa daacada u leelisan tahay waa ahay xusnulyaqiina lagu yaqaanay kamaaluliimaan macrifa taam ah haddana marka waxaa weeyaan wuu eh, caam yeelay miqdaad haddii marka saxaabadii ay xadiidkan ku dhaqmeen cuhmaan dad ammaanaya hortooda ay sidaa ku yeeleen hortiisa ka ammaanayo maxaa u malaynaysaa marka dadkeennan wakhtigan joogo qof baa arkaysaa waa loo tarjumaa ama waa loo taqdiiminaa muxaadaro i waxbuu rabaa inuu bilaabo nus saac waa la ammaana waa fadhiya asagana iga dhaaf ma dhahaya xataa kun marka loo dhigana meelna ma gaari karo inta cusmaan warawaynaa fi saxiixay lbukhaariyi wamuslimi can abi muusa alashcariyi radia allaahu canhu qaal samica anabiyu sala allahu alayh waali wasalam nebigu wuxuu maqlay rajulan nin yuhnii calaa rajulin nin ammaanayo wayutriihi ku xadgudbayo weliba fi lmidxati hab ammaanista faqaala waxa uu yidhi ahlagtum waad halaagteen ninkan ow amase ahlaktum waad halaagteen ow amase qadactum waxaad jarteen dahra rajuli ninka dhabarkiisa dhabarkaa ka goyseen buu yiri ninkan ammaanta uma fiicna rag marka bukhaari muslim baa xadiidkan soo saareen qultu qowluhu yutriihi bidami lyaai ya oo la godo waay wa iskaani taa'i oo la reebo almuhmalati la dhibic tiray wa kasri raa'i ra'da oo la hoos dhigo wa bacdaha yaa-un ayaa ah muhanaatun la laba dhibiceeya taxtu hoos waliطraau almubaalaqatu weeyaan ku xadgudubka fi lmadxi ammaanta wa mujaawasat lxadi xad xaddhaafkeeda waqiila huwa lmadxu ammaanta laftirkeedana waa la yiri waayahay marka meeshaas markay joogto xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa marka manci nebigu war waxaad ka jarteen buu yiri dhabarka dhaafa marka macnaheedu warawaynaa fii saxiixayhima can abi bakrata radia allaahu canhu ana rajulan nin dukira cinda nabiyi sal l slam nebiga agtiisaa lagu sheegay fa athnaa calayhi rajulu nin baa ammaanay khayran bou ku ammaanay khayr faqaala nabiyu sala allahu calayhi waaalihi wasalam nebigu wuxuu ku yidhi wayxaka war hooggaaga ama naxariistaada eh qadacta waxaad goysay cunuqa saaxibika saaxibkaaga qoortiisaad jartay yaquuluhu miraaran dhowr jeer ayuu sidaa dhahayaa qadacta waxaad goysay cunuqa saaxibika baad jartay yaquuluhu miraaran ayuu dhahayay in kaana axadukum midkiin maadixan hadduu yahay mid wax ammaanayo laa maxaalata shaki la-aan hadduu wax ammaanayo midkiin falyaqul ha yiraahdo axsibu kada wakada saaisaabaan u malaynayaa in kaana yaraa hadduu u arko annahu kadalika sidaadaas inuu yahay hadduu arkayo waxasiibuhu llaahu midka xisaabinayana waa allah walaa yusakii cala allaahi walaa yusakii ma ammaanayo cala allaahi ilaahay korkiisa axadan qofna uu ammaani maayo ilaahay cid oo u ammaanaya malaha maxaa yeelay waxaan ninkan aad ku ammaanaysa ilaahay waa kaa ogyahay adiga maxaa ugu sheegaya ilaahay maxaad ilaahay ugu ammaanaysaa axaadiistan marka axaadiisulmanci midkan dambe weliba wuxuu sheegay qof hadaad ammaanayso in la dhaho sidaan axsibuhu kadaalika aniga sidaas baan u malaynayaa wallaahu xasiibuhu iska dheh markaad ammaanto xasibuhu kadalik ani saasaan u maleeya wallahu xasiibuhu ilaahay baana midka xisaabinaya wamaa axaadiisu libaaxati banaanaanshada axaadiisteeda bannaynta axaadiisteeda fakaiiratun waa badantay laa tanxasiru ma koobmayso walaakin tushiiru ilaa araafin minha walaakin nushiiru waxaan ishaaraynaa ilaa araafin daad alaaf qaybo minhaa ka mida fa minhaa waxaa kamida qowluhu sal allahu alayh ali wasalam fi lxadiidi saxiixi uu ku yiri liabii bakrin radia allaahu canhu maa dannuka maxaa maladaadu ay tahay abuubakar maxaad u malaynaysaa bitnayni labo allaahu alla haalituhumaa uu saddexeeyo laba ilaahay saddexeeye maxaad u malay abuubakar yani laba ilaahay kaalmaynayo oo ti alla u socdaan marka ammaan baa ku jirta meeshaas wa fi lxadiidi alaakhari xadiidka kalena lasta minhum abuubakarow adiga ka mid ma ahid ay lasta ma tihid adiga ka mid ma ahid min aladiina kuwa yusdiluuna dharka jiidaya usurahum macawsyaalkooda kuwa jiido khuyalaaa kibirka u jiido adiga ka mid ma ahid xadiis bukhaari nasaa-i ay wariyeen xadiidkaas muxuu leeyahay marka nebiga abubakar waa ammaanay war adiga wuxuu marada ka dhacdhacaysa markaasuu celcelinaya markaasu wuxuu yidhi abubakarow adeeg adiga kamid ma ahid dadka kibir u jiida marada dhulka ugu jiida iska dhaaf yani nin kibir mateeda nin mutawaadica baa tahay nin mutawaadic marka ninka lagu tilmaamana waa nin waa la ammaanay qofkan wafi lxadiidi alaakhari yaa abaa bakrin abuubakarow laa tabki ha oynin ina amana naasi dadkan ugu gallad badan calaya korkeyga fii suxbatihi saaxiibtinimadiisa wa maalihi iyo maalkiisaba dad midka ugu asxaan badan abuubakrin waaye walow kuntu haddaan ahaan lahaa muttakidan mid samaysanayo <coughs> oo yeelanayo min ummatii ummadeyda xaggeeda khaliilan waday haddaan ka yeelanayo qof ka mid a la takhadtu abaabakrin abuubakaraan khaliilan waday ka dhigan lahaa yani saaxiib hoosaad yaan ka dhigan lahaa abuubakar haddaanba qof ka dhiganayo ammaan waa iyadana midaan oo abuubakar nebiga uu ammaanayo hortiisa ku ammaanayo wa fi lxadiidi alaakhari xadiidka kalena arjuu waxaan rajeynaya an takuuna minhum abuubakar oo inaad ka mid tahay dadka albaab walba laga wacaayo oo jannada ku yaalo ay min aladiina kuwa yudcowna looga yeerayo min jamiici abwaabi iljannati jannada albaabadeeda dhammaanteed lidukhuulihaa inay ka galaan darteed abuubakar baa wuxuu yidhi ninkii hal albaab oo jannada laga waco dhib ma qabee rasuul alla wuxuu yidhi nin laga wacaayo albaabado dhan ma jiraan jannada albaab kasta looga yeerayo magaciis laga yeerinayo ma jiraa markaasu wuxuu yidhi ha inaad adiga noqonaysaana rajeyna waa ammaan saas ammaan maahana wafi lxadiid alaakhari xadiidka kalena iidan lahu u idin ubashirhu biljannati janno ugu bishaare waa xadiid dheeroo abuu muusa alashcari oo werinayay abubakar nabiga marka meel ceela fariistay luguhu ku laalaadiyey markaas abuu muusa alashcarina waa ilaalinayay nebigu ilaalinayay markaasa waxaa soo galay abubakar ayaa soo gargaraacay istiidaan buu weydiistay abuu muusa nebigu u tegey abubakar baa istiidaan weydiisanayo oo idin jannana ugu bishaareeyo haddana cumar baa saasoo kale yeela oo idin janno ugu bishaare cumaan baa soo gala oo idin janno ugu bishaare imtixaan yarna waa ku dhici doonaa imtixaan balo ayaa asiibi doonta oo dadkii dilay iyo waxyaabahaas waa dilkii la dilay iyo ayb marka janno ugu bishaareedaas ammaan waay nacam qofka ja haddii loo sheegay ayb wafi lxadiidi alaakhari xadiidka kalena wuxuu ahaa uhbut uxudu uxudun uxudow sugnow uhbut uxudu ya uxudu fainamaa caleyka korkaaga nebiyu nebi ayaa korkaaga saaran wa sidiiqun baa saaran iyo shahiidaani laba shahiid labada shahiid cumar iyo cumaan ka wadaa sidiiqana abubakar ka wadaa ayb nebiganada isaga waxaasuna waa wada ammaan qaala sala allahu calayh waalihi wasalam nebigu wuxuu yidhi dakhaltu ljannata jannada ayaan galay fara'aytu qasran daar ayaan arkay faqultu waxaan idhi liman haadaa daartan yaa iskale qaaluu waxay yidhaahdeen licumara cumar baa iskale hair daartan fa waxaan doonay an adkhulahu inaan galo fadakartu waxaan xasuustay khayrataka masayrkaaga iyo qeyradaada cumar ayaan soo xasuusto iska dhaafa ma gelin faqaala cumaru radia allaahu canhu cumar waxauu yidhi biabii wa ummi yaa rasuul allah aabbahay iyo hooyaday baan kugu furtaa nebi alloowe calayka akaaru ma adaan kaa masayraya rasuul alla adeegaan kaa masayrayo nebiga marka cumar hortiisu wuxuu ugu sheegay inuu daar jannada ku leeyahay xadiidkana bukhaariy muslim baa wariyeen wafi lxadiidi alaakhari saxiixi yaa cumaru cumarow maa laqiyaka shaydaanu shaydaan kulama kulmo saalikan isagoo qaadaya fajan jid ilaa salaka wuxuu qaadaa fajan jid hayra fajika adiga jidkaaga aad qaadaysa aan ahayn waadan ama shaydaanka kaa orda ayuu yidhi cumaro <clears throat> wado adiga ma qaadid kugulama kulmo shaydaan ilaa wadadaas waa u gooya wado kale qaadaa <clears throat> xadiidkan bukhaari iyo muslim baa soo saareen wafi lxadiidi alaakhari xadiidka kalena wuxuu ahaa iftax licuhmaana cumaan u fur ubashirhu biljannati jannana ugu bishaare wafi lxadiidi alaakhari qaala licaliyin cali bu wuxuu ku yidhi anta adiga caliyow minii aniga xaggayga ayaad anta adiga minii anaa iga mid tahay wa ana aniguna minka adankaa mid ah ayb isagana xadiidkana bukhaari baa weriyey iyo tirmidi ayaa weriyeen waa ammaan iyadana cali la hortiisa lagu ammaanay wa fi lxadiidi alaakhari qaala licaliyin cali wuxuu ku yidhi amaa tardaa miyaadan raalli ka ahaanaynin an takuuna minii inaa xaggayga ka ahaato bimansilati haaruuna haaruun booska uu joogay min muusa uu ka joogay booskii nebi haaruun muuse uu ka joogo khaliif inaad ii noqoto marka yacni waa markii uu uga tegay tabuuk madiine cali buu ku dhaafay munaafiqiintii baa wax sheeg sheegeen markaasuu xoogaa nebigu sala allahu calayhi waaalih wasalam abuubakar si uu ugu qanciyo ayuu wuxuu ku yidhi si uu abuubakar cali ugu qanciyo ayuu fadligiisa sheegay waxa uu yidhi anta minii bimanzilati haaruuna min muusa haaruun meesha muuse ka jooga adiga ani iga joogtaa macnaheeda nebi baa tahay ma aha hayr annahu laa nebiya bacdi baa sugnaatay nebi ani igama dambeeya haaruun nebi bau ahaa adiga laakiin nebi ma tihid haddaad cali tahay adig nebi ma tihid mana laga wada macnaheeda eh, dhacdadaasuu nebiga saa u yiri macnaheedu ma haddaan aniga dhinto adaa ibedelayo ilaa ilaa yani xukunka adaa qabanayo ma aha macnaheeda khilaafa man loo fahmay yacni waxay tahay sida haaruun muuse uu uga tegay dadka markuu uu muhimaddii u baxay oo ilaahay ballantii u qabtay markuu muuse ku baxay waa kii marka yidhi ii joog dadka ii fiiri wafi lxadiidi alaakhari qaala libilaalin bilaal wuxuu ku yidhi samictu dafa naclayka ayaan maqlay fi jannada dhexdeeda bilaal bu wuxuu ku yiri jannada dhexdeeda waxaan ka maqlay kabahaaga shanqartooda bukhaari muslim baa weriyeen wafi lxadiidi alaakhari xadiidka kale qaala liubay ibnu kacbin wuxuu ku yiri liyahnika alcilmu cilmi ha ku bogaadiyo abalmundir ya abalmundir abulmundirow iyadana sidana muslim iyo abu daawuud baa weriyeen nabiga ubay ibnu kacabo hortiis ku ammaanay masalo weydiiye oo su-aal baa nabigu weydiiye atadrii ay aayatin acdamu fii kitaab illah ma taqaanaa aayadda ilaahay kitaabkiisa ugu weynin badan markaasuu wuxuu yiri wuxuu yidhi aayatulkursi markaasuu nabigu yii liyahnika alcilmu ya abalmundir abalmundiru cilmi ha ku bogaadiinan cilmidabaa tahay waa wfi lxadiisi alaakhari xadiidka kale qaala licabdillaahi bni salaam ayuu wuxuu ku yidhi anta adigu cala alislaami islaam korkiisaad ahaanaysa xataa tamuuta intaa ka dhimato ammaanka weyn maa jirto islaamkaa ku dhimanayayidadega islaamkii baad ku sugnaanaysaa ilaa aa ka dhimato ilaahan qaatumo wanaagsan weydiisanaynaa qaatumada xunna aan ka magangelaynaa ayb anta cala alislaami ayaad korkiisa tahay xataa tamuuta ilaa aad ka dhimato wa fi lxadiisi alaakhari xadiidka kalena qaala lilansaariyi ninka ansaariga wuxuu ku yidhi daxika allaahu caza wajalla ilaahay wuu ku qoslay ow cajiba ama waa la yaabay min ficaalikumaa ficilkii aada samayseen adi xaaskaan ninkaa wuxuu ahaa nebigaa marti usoo martisay nebiga gurigiisa wax waa laga waayay markaasuu yidhi yaa martigayga maanta qaadayo abuu dalxa inuu ahayn malaynay isagaa qaaday wuxuu yidhi anaa qaaday yidhi waa qaaday ninka ansaariga adugu ninka ansaarigaa qaaday wuxuu geeyey gurigiisii markii naagtii uu la hadlayna waxay tidhi agteenna ma aha ilaa quuta sibyaan ilmaha yareerka cuntadooda unbaa noo ahartay wax yaroo ilmuhu cunaa markaasuu wuxuu yidhi ninkii nawimiihim ilmaha seexi taad u maaweeliso seexi ayka waa seexise markaasuu yidhi cuntada soo dhig markaad cuntada dhexdeenna dhigtana faynuusta demi ninka martida ha cuno annagana ma cunayno yani ilaa haddii kale haddii faynuusta daaran tahay ninka martida cuntada lasoo dhigo aan lala cunaynin ma cunahayo isagana waa xishoonan si saas aynan u dhicin markaad soo dhigtaba faynuusta demi wax laabay oo kale ka dhig annaga marka waxaan iska dhigaynaa wax wax cunaayo isaga ha iska cuno wixii marka si fiican yeeleen marka martisoor wayuthiruuna calaa anfusihim aa kusoo degtay marka ayaga nafahooda ayay ka doorayaan waxay siinayan walaalahooda wax siinaan adduunyada marka waxyaabaha in shay adduunya in adiga ay ku dhaafto qof kale walaalka aad u doorto wax aad u fiican waa waana wixii ilaahay ansaarta ku ammaanayo ayb laakiin dadka maanta jooga adduunyada isku dilaan iska dhaaf inay isu dooraane kii qofka uu haysto haystoba ku dilaa qofka kale ama acmaal aakhira sooma nin rababa waa yeeryahay acmaal aakhiro <clears throat> dad masaajidka isku cariirinayo iskusoo hormarayo u dadaalayo maleh iyo cilmigii waa layga hormaray iyo daacaadkii baa layga hormaray iyo wax u ordahay ma arkaysi ninkii ansaariga markaasuu nabiga wuxuu ku yiri warkuu yimid ka waran martigii xalay waa uga sheekeeyey qisadii markaasuu wuxuu yiri laqad cajiba allaahu min saniicikumaa lidayfikumaa haadihi lleyla ilaahay waa la yaabay martigiina waxaad caawa ku samayseen riwaayana waxay leedahay ilaahay waa ku qosla yani waxa ilaahay ku qoslaya wax fiican waay soo maa wax aad u qiimo badan aad u fiican marka ilaahay waa qoslaa iyo waa yaabaa marka la sifa min sifaat waay saas u qoslaa iyo ilkow leeyahay iyo waxaas anaga ma gelayno baabkaasna oo annaga waxaa wey qosol ilaahay laa'iq u ah oo u qalmo ayuu qoslaa cajab sidoo kale cajabku marka waxa anaga macnaha cajab aan annaga u naqaano kan bani aadamka aan suuraysanayno waa ka nasahan yahay ilaahay meeshaas marka cajabku qur-aankuna waa sheegay sunnadana waa sheegtay sunnada waa tana qur-aankana bal cajibtu wayaskaruunbal cajibtu wayaskaruun xamsa sidaasuu akriyey bal cajibtu qiraa'adaha marka waxay daliil u tahay wax cajabka loo idaafeeyey waa allah subxaana wa tacaala saasuu idaafeeyey ayb dadka mutakalimiintana qaanuunu ta'wiilay ku dhuftaan waana qaanuun baadil waxaas wafi lxadiisi alaakhari xadiidka kale qaala lilansaari ansaartii wuxuu ku yidhi antum idinku min axabi innaasi dadkuwa loogu jacayl badan yahabaatihiin ilaya xaggayga wafi lxadiisi alaakhari xadiidka kale qaala liashaji cabdilqays ashaji cabdilqaysba wuxuu ku yidhi ree cabdilqays daqarahoodii wuxuu ku yidhi ina fiika khaslatayni laba xaaladood ayaa dhexdaada ah laba sifo yuxibuhum allaahu tacaala ilaahay uu jecel iyo rasuuluhu ay jecel yihiin alxilmu dulqaad haddii wax lagaa hadlaya markiiba ma boodid dulqaad walanaatu kaadsiimo fudayd la-aan kaadsiimada alanaha waxay tahay qofka deganaanshaha nacam ninkaa marka nebiga hortiisuu ka yidhi laba tilmaan ayaad leedahay ilaahay jecelyahay maxay tahay alxilmu dulqaad iyo walanaatu deganaan marka dulqaadka iyo deganaanta qofka inuu ku dadaalo wax fiican waise u fiican ayb wakullu hadihi alaxaadiidi axaadiian dhammaanteed allatii ashartu ilayha aan ishaaray fi saxiixa dhexdiisa xaal ay tahay mashhuuratun weyaan mid iska caan ah saa darteed lam udifhaa uma aanan idaafaynin lam udifa ama aanan idaafaynin oo ilaa mawaatinihaa uma aanan idaafaynin meelaheedii wanadaa'iru maa dakarnaahu wixii sheegnay oo kalena wanadaa'iru maa shay nadaairtiisa dakarnaahu aan sheegnay min madxi sala allahu caleyh waali wasalama ammaantiisa ah nebiga ammaanta oo ammaanay filwejhi hortiisa oo dadka ka ammaanay kathiiratun weyaan mid fara badan wa amaa madxu saxaabati iyo wataabiciina faman bacdahum saxaabada iyo taabiciinta ammaanta ay sameeyeen iyaguna iyo dadka ka dambeeyey min alculamaai walaimati iyo aimada aladiina kuwaas oo yuqtadaa bihim lagu daydo radia allahu canhum ajmaciin fa akharuu min an tuxsara in la koobo waaba ka badan tahay wallaahu aclamu qaala abuu xaamid qaala abu xaamidin alghazaaliyu fii aakhiri kitaabi azakaati waxa uu ku yidhi min alixyaai ixyaa culumdiinka idaa tasadaqa insaanun bisadaqatin qof hadduu sadaqa la baxo fayenbaqii waxaa haboon lilaakhidi minhu kan ka qaatay xaggiisa mid ka qaatay sadaqada ka qaatay waxa uu haboon an yandura inuu fiiriyo fain kaana daaficu midka dhiibaya hadduu yahay miman qof yuxibu shukra ammaanta jecel calayha in loogaga shukriyo qof jecel haddii uu yahay wanashrahaa iyo shukriga nashrintiisa qof jecel haddii uu yahay fayanbaqii waxaa haboon wanashrahaa dhe sadaqada faafinteeda fayanbaqii waxaa haboon lilaakhiri mid ka qaatay an yukhfiyaha inuu qariyo markaas lianna qadaa'a xaqihi xaqiisa gudashadiisa waxaa weeyaan an laa yansurahu inuunan ugu gargaarin cala dulmi dulmi kan waa dulmi wa dalabuhu shukra wa dalabuhu dalabkiisa ashukra ou dalbaana dulmun waa wain calima haddii uu ogaado min xaalihi xaalkiisa uu ka ogaado anahu laa yuxibu shukra waa mahadsan tahay in la yihaha shukri inuunan jeclayn hadduu xaalkiisa ka ogaado walaa yaqsiduhu uunan u qasdaynin fayenbaqii waxaa haboon an yashkurahu inuu markaa ku shukriyo wayudhira sadaqatahu ninkaa sadaqadiisana uu muujiyo waqaala markaan halkaa buu yidhi marka hadalkaas marka waxaa ku jirta marka in la ammaanayo qofkaas wa qaala sufyaanu athawriyu waxa uu yidhi raximahullah man carafa nafsahu nafsadiisa qofkii gartay lam yadurahu ma dhibaayo madxu naas dadka ammaantooda ma dhibayso ninkii isaga isyaqaano ninkii isaga isyaqaano waxa uu yahay oo naftiisa xaqan garto lam yadurahu ma dhibaayo madxu naasi dadka ammaantooda wax dhiba kuma hayso qaala abuu xaamidin abuu xaamid waxa uu yidhi bacda an dakara markuu sheegay maa sabaqa warkii soo hormaray fii awali baab kusoo hormaray fadaqaa'iqu haadihi lmacaanii macaanidan daqaa'iqdeeda yenbaqii waxaa haboon an yalxadahaa inuu milicsado man axad yuraaci qalbahu qalbigiisa ilaalinayo fa ina acmaala aljawaarixi maxaa yeele jawaarixda acmaasheeda maca ihmaali haadihi daqaa'iqi iyadoo daqaa'iqdanna la ihmaalinayo laga tegaayo duxkatun waa qosol lishaydaani shaydaanay qosol u tahay macaanidan marka daqaa'iqdeeda waxaa haboon in la milicsado qofka qalbigiisa ilaalinayo uu fiiriyo maxaa yeele acmaasha jawaarixda in lagu dadaalo daqaa'iqdan oo acmaalul quluub ahna la ihmaaliyo laga tago shaydaanay qosol u tahay farxad qalbiga maxaa la isaga asara maxaa dhacay likarati tacabi tacabka daalka badnaantiisa darteed waqilati nafci nafci yaraan ayuu wasal ay ugu tahay shaydaan wa milu hada alcilmi cilmigan oo kalena huwa aladii yuqaalu waa midka la yiraahdo ayb ina tacaluma mas'alatin minhu mas'alo cilmigan ka mid mida cilmulquluubka barashadeeda afdal way ka fadli badan min cibaadati sanatin sanad cibaadadiisa id cilaa bihada alcilmi cilmigan taxya cibaadat alcumri cilmigan oo axwaasha qalbiga in la ilaaliyo ah waxaa ku noolaata buu yidhi cumriga cibaadadiisao dhan wabiljahli bihi in laga jaahil noqdana acmaalu lquluub tamuutu cibaadat alcumuri cumriga cibaadadiisaa ku dhimato watatacadalu waana eber bay ku noqotaa wabilaahi towfiiq buu yidhi marka cilmi fara badan buu imaamu nawowi baabkan keliya ku kooday adilat lmanci adilat ljawaas oo aad u tiro badan iyo sida loo jamcinayo kuu sheegay raximah llahu tacaala raxmatan waasica ayb baabu madxi linsaani nafsahu wadikri maxaasinihi ayb baabu bayaani madxi linsaani insaanka ammaantiisa ou ammaanayo ayuu u baabiya cadaynteeda nafsahu ou ammaano wadikri maxaasinihi maxaasintiisa uu ka sheekeeyo arintaa xukunkeeda cadaynteeda ayuu u baabiya qaala allaahu tacaala alla wuxuu yidhi falaa tusaku ha ammaaninina anfusakum nafiina ha ammaaninina naftiina ha ammaaninina huwa aclamu biman itaqaa ilaahay baa og kan alla ka cabsiga leh iclam ogow buu yidhi ana dikra maxaasini nafsihi nafsadiisa maxaasinteeda sheegideeda duu darbayni laba nooc mid u saaxiiba madmuumun mid la damiyey oo la eedeeyey oo la haydaareeyey wa maxbuubun iyo mid la jecelyah falmadmuumu mida madmuumka an yadkurahu inuu sheego waa liliftikhaari faan waidhaari idhaari sarayn inuu muujiyo dadka u ka sareeya watamayuzi socnaan cala alaqraani dadka asaagiisa korkooda inuu ka socno washibhi daalika iyo waxaa wixii lamida saas in laysku ammaano qalad waa waa madmuum walmaxbuubu midda la jecel yahayn an yakuuna fiihi is-ammaanidaasi inay ku sugan tahay maslaxatun maslaxo diiniyatun oo diini ah ku sugan tahay wadalika bian yakuun say ugu sugan tahay marka qofka naftiisa inuu ammaa sheego ka sheekeeya maxaasinteeda say maslaxo ugu sugan tahayna wuxuu yidhi wadalika bian yakuuna waaba inuu ahaado aamiran mid amraya bilmacruufi macruufkii ou naahiyan ama mid reebaya can munkarin munkar ow amase naasixan mid daacadnimo ula talinayo ow mushiiran ama mid ishaaraya bimaslaxatin maslaxo ow amase mucaliman waaba mucalim dadka wax baraayo ow amase mu'adiban waa nin dadka tarbiyeynayo ow amase waacidan waacid waayo ow mudakiran ama mid dadka waaniyo ow muslixan bayna thnayni ama laba buu heshiisiinaya mid heshiisiinaya ow yadfacu can nafsihi nafsadiisii buu sharan shar ka difaacayaa nafsadiisa ammaanteeda waa sheegi karaa markaas war aniga nin sidaasa ma ahi nin saas saasaan ahay waa waqti waxaas waad ogeydeen kaas waa ogtihiin kaas waa ogtihiin inaan ku tilmaamanahay waa dhihi karaa nafsadiisa hadduu wax xun ka tuuraayo lagu sheegay ow naxwu daalika ama wixii lamida fayadkuru wuxuu sheegayaa maxaasinahu maxaasintiisuu sheegaya naawiyan isagoo u niyoonaya bidaalika waxyaabahaas naawiyan isagoo niyoonaya bidaalika kaagaas ula niyoonaya an yakuuna haada kan inuu yahay aqraba ilaa qabuuli qowlihi an yakuuna haada maxaasinta oo laga sheekeeyo maxaasintiisa uu ka sheekeeyo inay ahaanayso aqraba mid dhowaanshiye badan ilaa qabuuli qowlihi qowlkiisa aqbalidiisa mid ku dhowaanshiye badan inay tahay wactimaadi maa yadkuruhu iyo waxa uu sheegayo cuskashadooda la cuskada yani uunan issheegin maalan wixii wuxuu isyiri amaan la qaadanayni wixiina waa maslaxo waa karaa marka ow ana hada alkalaama hadalkaani aladii aquuluhu aan dhahayo laa tajiduunahu ma helaysaan cinda hayrii aniga heyrkii yani hadalkaani war cilmigaan aniga heyrkay ka heli maysaane barta wuxuuna rabaa si loo qaatou rabaa loona cuskado arrimahaasoo kale waa taasoo kale dhib malaha faxtafiduu bihi ilaashada ow naxwa daalika wqad jaaa fi hada اlmacna macnahauna waa yimid maa laa yuxsaa wax aan la tirinaynin min anusuusi oo nusuus ayuu ku yimid ka qowli nabiyi sal l salam nebiga qowlkiisi uu yiri ana nabiyu nebigiibaan ahay yidhi aniga laa kadib been ma aha yani nebigii baan ahay nebigu wuxuu sheegay wou iska waramay nafsadiisa maxaasinteeda sheegay maslaxa ku jirto ana sayidu waladi aadama ayuu yidhi ana anigu nebiga wuxuu yidhi sayidu waladi aadam aadam intuu dhalay sayidkoodii baan ahay waa ammaan wax uu yahayba isku sheegay maxaa ku jira maslaxaa ku jirta ana awalu man tanshaqu canhu lardu wuxuu yidhi nebiga ana anigu awalu man qofkan ugu horeeyaan ahay tanshaqu canhu ka dilaacmaysa xaggiisa alardu dhulka ana aniga aclamukum bilaahi kan ilaahay idinkugu aqoon badan baan ahay wa atqaakum idinkugu alla ka cabsi badan inii abiitu anigu waan baryayaa cinda rabbii rabbiga egtiisaan baryayaa wa ashbaahuhu kahiiratu wa qaala yuusufu sala allahu calayhi wasalam nebi yuusufna wuxuu yidhi ijcalniiyeel ijcalnii iyeel ninkii boqorkaabuu ku yidhi waxaad iga yeeshaa calaa khasaa'ini alardi khasaa'inta dhulka qasnadaha iyo kaasi kaasafurtooyinka dhulka midka ilaalinaya iga dhig aniga oo wasiir dhaqaale oo kalea iga yeel inii anigu xafiidun baan ahay mid xifdinaayo oo xifdin badan caliimun cilmi badanaan leh inii xafiidun caliim saa iska warramay soo maxaasintiisu ka sheekeeyey maslaxaa ku jirta wax kaloo uqumi kara hawshaas maleh isaga maahan aayaddan waxaa ku ciyaaro dadkan nin allaala ninkii madaxtinimo soo doontaba oo soo wareero meelaha ku soo wareero marka shilimaad iyo tuugeysi doonaba wuxuu ku daba wareegayaa marka aayadan ayuu ku cayaarayaa wuxuu leeyahay inii xafiidun caliim nabi yuusuf wuxuu yidhi ijcalnii calaa khazaa'ini alard madaxtinimo waa la raadsan karaa ayuu leeyahy marka wuxuu iska dhigaa marka isaga keligiis cid kale inaynan u qalmi karin oo aynan shaqadan qaba karin oo iska dhigaa isaga nacam ammaanada xaggeeda iyo cilmiga xaggeeda allahu lmustacaan wa qaala shucaybun sala allahu calayhi wasalam isaguna wuxuu yidhi satajidunii waad heli doontaa buu yidhi insha allahu haddii alla doono min asaalixiina inaan ka mid aha arki doontaa nin wanaagsan oo saalixiinta ka mida ah, inaan ahay baad i arki doontaa satajidunii insha allahu waxaa heli doontaa saalixan min asaalixiina inaan ahay wa qaala cuhmaanu radia allaahu canhu xiina xusira cuhmaan waxa uu yidhi markii la hareereeyey hareereynta waxay tahay nimankii fidnowdayaalka markay gurigiisa hareereeyeen oo inay dilaan ay rabeen ayuu wuxuu yidhi maa rawaynaahu fii saxiixi albukhaariyi annahu qaala wuxuu yidhi alastum taclamuuna war miyaydnan ogeyn idinku anna rasuula allahi sala allahu caleyh waali wasalam qaal rasuulku inuu yidhi man jahaza man jahaza yaa diyaariyo jeysh alcusrati xaaladii adkayd ciidankeeda waa qaswatu tabuk jeyskeeda yaa diyaarinayo falahu ljannatu janno uu leeyahay ayb fajahaztuhum anaa diyaariyey toddoba boqoloo qofuu qalabeeyey u diyaariyey waxaan badanaa uga baxday alastum taclamuuna war miyaydnan ogeyn ana rasuul allahi sala allahu aleyh ali wasalam qaal rasuulku inuu yidhi man xafara yaa qodayo bira ruuma ruuma ceelka leyra ayaa qodayo iibsanayo ninka iskale ka iibinayo falahu ljanna janno ay u sugnaataa fa waan qoday aniga marka muslimiintanna u waqfay warsaas maydnan ogeyn fasadaquuhu bimaa qaala wuxa uu yidhi waa ku rumeeyaan marka eh, cusmaan hadda waa is ammaanay maxaasintiisiibuu ka warramay maxaasintiisi muxuu uga warramay inuu isberi yeelo darajadiisa ou dadkan ka gardaran marka uu tuso waa bannaantahay maslaxa ku jirto warawaynaa fii saxiixayhimaa can sacd bni abi waqaasin radia allaahu canhu annahu qaala waxa uu yidhi xiina shakaahu markay u cawdeen ahlulkuufati reer kuufa markay usoo dacwoodeen ilaa cumara bni alkhadaab radia allaahu canhu cumar ay ugaga soo dacwoodeen reer kuufa waxay kasoo dacwoodeen sacd bin abi waqaas madax u ahaa cumaray usoo dacwoodeen wa qaaluu waxay yidhaahdeen laa yuxsinu yusallii laa yuxsinu ma hagaajin kara xataa yusallii inuu tukado salaada xataa si fiican uma toosi karaydhe faqaala sacdun sacad waxau yidhi wallaahi baan ku dhaartay inii anigu la awalu rajulin ninkii ugu horreeyan ahay min alcarabi carab ah ramaa tuuray bisahmin leeb fii sabiilillahi tacaala ilaah jidkiis ku tuuray nimankan aniga salaad ma yaqaana ee dhahayaan wuxuu yidhi ninkii ugu horreeyey ee leeb ilaahay jidkiisa ku tuuray ee jihaad yani u tuuray baan ahay yidhi aniga walaqad kunaa waxaanu ay naqsuu inaan duulayno maca rasuulilahi sal slam nabiga maciise wadakara tamaam alxadiid ammaantan maxaa keenay marka nimanaa ku edab darooday waxa uu yahay marka inuu sheego ayagoo isaga celinaa marradciba iyagana u tahay tuhmadana marka waa tuura nin la tuhmaysta maayaa qasbaya markaas saasaan yeelaya ayay ka dhigan tahay warawaynaa fii saxiixi muslimi can caliyin radia allaahu canhu qaal cali waxau yidhi waladii falaqa alxabata waladii macbuudkii baan ku dhaartay falaqa alxabata xabadda dhambalay dhambala marka xabadda masagada mar dhulka la geliyo waa dilaace markaas waxaa kasoo dhalanayo mirti baa soo dhalanaysa sooma wa bara'a abuuray annasamata ruuxda abuuray inahu lacahdu nabiyi waa ballantii nebiga waa alummiyi yani nebigii ummiga ahaa sala allahu calayhi wasalam ilaya aniga oo igula ballantamay anahu laa yuxibunii anahu shanigu inuu yahay ana alxaala washana laa yuxibunii ima jeclaanay ilaa muminun unbaa ijeclaanay walaa yubqidunii mana inacay ilaa munaafiqun unbaa inacay ballan nebi waay oo ila ballamay mumin unbaa ku jeclaado munaafiq unbaa ku nacayo yiri nabig sal arintan marka cali keligiis maa lahayn maya ansaarta xataa nebigu waayo yidhi laa yuxibuhum ilaa muminun walaa yubqiduhum ilaa munaafiquun ansaarna waa la yidhi shiicada wax daliila uguma sugno marka cali ay uga soocaan saxaabada kale ayib meeshaas marka waxaa ku jirta cali ammaantiisuu sheegay soo maa ka sheekeeyu sheegay qultu waxau yidhi baraa mahmuuzun weyaan baraa mahmuuz waay macnaahu khalaqa waay wanasamatun annafsu nafsadii waay warawaynaa fii saxiixayhimaa bukhaari muslim saxiixooda waxaanu ku werinay can abi waa'ilin qaal khatabana bnu mascuudin ibnu mascuud baa noo qudbeeyey radia allaahu canhu faqaala waxa uu yidhi wallaahi baan ku dhaartay laqad akhadtu waxaan qaaday min fii rasuulilaahi sal allahu aleyh ali wasalam nebiga afkiisa waxaan ka qaatay bidcan wa suuratan toddobaatan iyo dhowr suuradooda nebiga afkiisa ka qaatay ka bartay darajo aad u weyn waa nin qur-aanka nebiga ka bartay ka hor sanadkiisa waa xoog badan yahay waxaawaaye asagii nebiga jibriil allah walaqad calima asxaabu rasuulillahi sala allahu aleyh wali wasalam asxaabtii rasuulka way ogaadeen way ogaayeen annii aniga min aclamihim inaan ahay kan ugu aqoonta badan bikitaabillahi tacaala ilaahay kitaabkiisa wamaa ana aniguna ma ahi bikhayrihim kan ugu khayr badan laakiin ma ahi walow aclamu haddaan ogaan lahaa ana axadan axad aclama minii inuu iga cilmi badan yahay kitaabka qur-aanka igaga cilmi badan yahay la raxaltu ilayhi waa u safri lahaa safara u geli lahaa xadiidkana marka bukhaari muslim baa soo saareen warawaynaa fii saxiixi muslimin can ibni cabaasin radia allaahu canhuma annahu su-ila waxaa la weydiiyey can ilbadanati badanada idaa azxafat hadday noogto ay isjoogsato faqaala waxa uu yidhi ka waranaa neefka geela loo wado xaramka haddii uu daalo uu furqaansado fariisto yacni uu shafka dhulka dhigto ka waranaa qaala wuxuu yidhi ibnu cumar markaas ibnu cabaas wuxuu yidhi cala alkhabiiri saqadta ninkii khibrada lahaa ee arrinka aadka ugu cilmiga lahaa ee ku dhacday aad u timid yacnii nafsahu nafsadiisa ujeeda wadakara tamaam alxadiid yani markii la weydiiyey buu wuxuu yidhi cala alkhabiiri saqadta nin khabiira kusoo dhacday yuu yidhi nacam ood su-aasha weydiisata saa iska wada markaa nacam marka wuxuu rabaa inuu yidha war si fiican iiga qaada cilmi fiicanaan u leeyahay arrinkan maslaxa ku jirta marka wadakara tamaam alxadiidi wanadaa'iru haada kan oo kale kahiiratun weeyaan mid fara badan laa tanxasiru ma koobmayso wa kulluhaa dhammaanteedna maxmuulatun tun lagu xambaarayay waa calaa maa dakarnaahu wixi aan sheegnay wabillaahi towfiiq ayb halkan baabkan yarkan ku daraynaa baabun fii masaa'ila tatacallaqu bima taqadama baabun ay eh, hada kani baabun baab weyaan fii masaa'ila masaa'il caddaynteeda ay u baab tatacallaqu ku xiran bimaa taqadama wixii soo hormaray mas'alatun mas'aladani waxay ku saabsan tahay qofka haddii loo dhawaaq hebelow la yiraa muxuu dhahaa yustaxabu waxaa la sunneeya ijaabatu man naadaaka qofkii ku dhawaaqa inaad ajiibto shib inaa ka tiraa ma aha ayaa la sunneeyaa buu yiri bilabeyka wasacdeyka inaa ku ajiibsha wyn kale haduu ku waco hebelow labeyka inaad tiraahd labeyka marka waa maxan ku maqlay oo ku maqlay oo ku maqlay labeyka wasacdeyka isku macnoa oo mase labeyka waxdaha wayustaxabu waxaa la sunneeya an yaquula inuu yidhaahdo liman warada calayhi qofkii korkiisa ku soo arooray ee u yimid yani ninbaa kuu soo gala guriga marxaban inuu yidhahdo marxaban marka maxaa laga wadaa saadafta makaanan raxban meel waasax ayaad soo haleeshay niyahu soo dhawaaw annagu marka waxaan dhahnaa soo dhawaaw qofkii marka kuu soo galana marxaban inaad tidhaha salaanta ka bacdi wa an yaquula inuu yidhaahdo liman axsana ileyhi qofkii uu ixsaan falo ow ra'aa minhu ama uu ka arka xaggiisa ficlan jamiilan ficil wanaagsan xafidaka allaahu inuu yidh allah ku dhowro ninkii uu ixsaan falay ama wax wanaagsan uu ka arkay xafidaka allah inuu marka dadka da wanaagga laga barta waxa ugu weyn culummada qofka marka dadka culummada ixsaanka ka helay wanaagga iyo khayrka uu ka bartay inuu yidhaahdo marku sheegaba fulaan xafidahu llah allah dhowro xafidaka allaahu allah ku dhowro shiiqow inuu yidhahdo ayb waalidkiisa kamida ah qofka nacam qofka wanaagga ka helay nacam ayb haddii labadaba uu waalidka ka helana min baabi owlaawa wajazaaka allaahu khayran inuu yidhaa khayr allah ku abaalmariyo wamaa ashbahahu iyo wixii lamida ayb dadka marka soomaalida dhaqankooda arrinkan aad ba uga bedelanyahay ixsaan baa loo sameynaa jazaaka allaahu khayran maba ka saaxiiba waxaas waxaas ii qabo waa kuwa wixii u qabana meel heblaayo igey waa geeyey war khayr allah kusii xataa dhahay jazaak allahu khayr waa yaryihiin dadka dhahay horartiisa u dhaqaaqa kanama inu xoog ku lahayaad ummado gaala ah oon islaamna ahayn caqligooda waxuu tusay qofkii wax yar u qabto inay yiraahdaan waa mahadsan tahay ama yan wanaag alla wanaag ilaaha ku siiya inay taas gartaan yan caqliga saliimka keenaya midaas nacam marka orod iyo dagaalkan iyo isdhexyaacan aan ku jirno xataa diinkeennii inaan ku dhaqanno waxyaabihii asaasiyaadka caqligana uu keenayo waanalaga laga laayahay wadalaa'ilu haada kan oo kale kan dalaaishiisa min alxadiidi saxiixa kahiiratun mashhuuratun waaye masalatun haddana qofka weyn cilmiga ku weyn ama suubanaanta iyo salaaxa ku weyn maxaa la dhahaa walaa ba'sa baas male biqowlihi uu yidhaahdo lirajuli ljaliili qofka weyn fii cilmihi ku weyn ow salaaxihi suubanaantiisa ku weyn ow naxwi daalika ama wixii la mida dhib male inuu yidhaahdo jacalanii illaahu fidaaka allah iga yeelo midka ku furanayo inuu dhaho ow amase fidaaka abii wa ummii ow amase inuu yidhaahdo fidaaka abii wa ummii ayb fidaaka adiga yacnii furashadaada abii wa ummii aabbahi hooyaday fidaaka adiga furashadaaday ahaadeen wma ashbahahu dhib male buu yirtaa wadalaa'ilu hada min alxadiidi saxiixi kahiiratun mashhuuratun waay xadaftuha waan gooye ikhtisaaran soo gaabin masalatun naagta hadalka inay adkayso marka ay niman ajnabiga la hadlayso ida xtaajat ilmar'atu naagta haddii ay u baahato ilaa kalaami kayri lmaxaarimi maxaarimta waxaan ahayn inay la hadasho hadalkooda hadday u baahataba fii baycin beyc wa shiraa'in ow shiraa'in ama waxgadasho ow kayri daalika ama wixii lamidaba min almawaadici mawaadica alatii meelaha oo yajuusu lahaa kalaamuhu kalaamkiisa uu bannaan yahay fiiha iyada dhexdeeda uu bannaan yahay fa waxaa haboon an tufakhima inay weyneyso cibaaratahaa cibaaradeeda wa tuqallidahaa ay adkayso walaa tulayinahaa ay aynan jilcinin makhaafatan iyadoo markaa cabsi laga cabsanayo ka cabsanaysa min damacihi fiiha inuu damco oo shukaansi iyo baabkeeda markaas uu galo soo ma fahmin meeshaa ilaahayna muxuu leeyahay falaa taqbacna bilqowli fayadmaca aladii fii qalbihi marad warka ha siday marka kan qalbigiisa shahwada jiradeeda ay ku jirto si uunan damac u gelin oo naagta waxaa lagu yaqaana hadday qoqosasho ay warka jilciso meeshaasaa shaydaanka uka bilaaba shukaansiga hadhowna meel darar u tegaa zina iyo balaayo inay dhacdaa laga yaaba hadhow marka dad isu dilaan ama xumaantaa zinadaba lagu dhaco marka naagta haddii ay dhacdaba inay la hadlayso dad ay wax ka gadanayso ama wax ka iibinayso ama shaqo u qabanayo inay hadal kulul kula hadal yacni kula hadasho xoogaa ad adag hadal adag marka lagama wado cay iyo qaylo ma laga wada hadalkeeda ma jilcinayso eh, ninkuna dabcan waa inuu saas yeeladii maanta dhan hadal jiljilcsan layskula hadla waxunaa ku xiga markaboowe iyo waxaasdii la galo hadal waxaa ku xiga marka sharaa kusoo xigaysa markaasna qaala alimaamu abulxasan alwaaxidiyu min asxaabina fii kitaabihi albasiid wuxuu ku yiri qaala asxaabuna almar'atu naagta manduubatun idaa tu loo sunneeyo waa idaa khaadabat alajaaniba ajaanib hadday la khidaabaysa ilaa alkhildati adayg fi lmaqaalati xagga warka hadalka hadal jiljilacsano aynan jiljilcinin lianna daalika kaagaasa abcadu fogeyn badan min adamaci damac fi riibati lagu dhaco la damco marka riiba dhexdeeda lianna daalika kaagaasa abcadu yani fogaanshiyo badan min adamaci damaci fi riibati xumi lagu dhaco marka wakadalika sidaadaasoo kale idaa khaadabad mm, ayb muxaraman calayha waxaa kaloo saasoo kale ay too lamida ah, muxaraman calayha mid laga xarimay iyada inay guurkeeda laga xarimay bilmusaharati looga xarimay xidatinimo darteed ayb xataa nimanka yani iyada laga xarimay maxramkeeda xagga xidatinimada laakiin waa lamid iyadan alaa taraa ma arkaysido an allaha tacaala alla awsaa inuu dardaarmay ummahaatilmuminiin hunna iyaguna muxaramaatun ay yihiin kuwa laga xarimay cala ta'biidi si abadi ah looga xarimay naagaha nebiga muminiinta waa laga xarimay inay guursadaan walaa an tankixu aswaajahu min bacdihi abadan iyagoo marka sidaas looga xarimay cala tabiid bihadihi lwasiyati buu ilaahay kula dardaarmay faqaala tacaala wuxuu yidhi yaa nisaaa annabiyi lastunna idinkuma tihiin ka axadin oo kale min annisaai haweenka ah in ittaqaytunna haddaa ilaahay ka cabsataan oo dhowrsataan falaa takhdacna ha jijebinina bilqowli warkaa ha jiljilcinina markaa fayadmac aladii kii markaa uu damac galo uu damco fii qalbihi qalbigiisa maraadun jirada ay tahay qultu haada aladii dakarahu lwaaxidiyu midkan waaxidi uu sheego min takliidi sawtiha codkeeda weynayntiisa iyo adkayntiisa ah kadaa qaalahu asxaabunaa saasay dheheen qaala shaykhu ibraahiim almarwasiyu min asxaabinaa ka mida ah, dariiquhaa dariiqeeda fii takliidihi adkayn ay adkayso an taahuda inay qaadato waay dahra kafihaa say warkeeda u adkaynaysaa buule an taahuda inay qabato waay dahra kafihaa calaa casheeda korkeeda bifiiha afkeeda ay saarto utujiiba kadalika sidaas ay u jawaabto wallahu aclam waa naagii xishoo jira sidii lagu aqoon jiray oo markay hadlayso sidee bay warka ugu adkaynaysaa ajaanibka wuxuu leeyahy waxay ugu adkaynaysaa gacanteeda ama maradeeda ayay afka saaraysaa markaas hadlaysanaagaa soomaalida laftirkeeda reer baadiyaha xishoo jira hore saasay ahayd anagoo sii jeeda in ninka la hadasho afka saas gacmaha u saaratay saasay yeeli jireen waa xishoodkii marka saas waa laakiin hadda duul xishoodkii waxaa yimid dagaal kula jiro xarbi kula jiro weliba aad u weliba magac diineed haddana sheeganayo kuwaas marka in layska ilaaliyo wahada aladii dakarahu lwaaxidiyu midkan waaxidii ou sheegay min ana almuxarama midka lagu xarimay iyada midka laga xarimay inuu guursado bilmusaaharati xiditinnimo looga xarimay kal ajnabiyi oo kale inuu yahay fii haada kan daciifun waay midkii musaaharo iyo xiditinnimo loogaga xarimay loogaga xarimay inuu ajnabi mid yahay daciif waay wakhilaafu lmashhuuri wakhilaafu lmashhuuri weyaan sida mashhuurka mid eh, khilaafkeeda waa cinda asxaabina liannahu maxaa yeelay ninkii musaahara lagu xarimo kal muxarami oo kale waa bilqaraabati qaraabo mid loogaga xarimay oo kale fii jawaazi nadari xagga fiirinta banaanaanshaheeda walkhalwati ee khalwadii maxaa yeelay de naagta maalan adig xaaskaaga naagta yani ninkeeda aabbihiis ma guursa kara dabcan naagta sodogeed yani ninka iyada qabo aabihii dhalay iyo awowgiis aabbaha dhalay ma guursa karaan saa darteed marka ayagaas ajaanibka ma aha waa la hadli kartaa hadalka marka inay sida ajaanibku kale kula dhaqanto saas daciif ayuu leeyahay wa amaa ummahaatu lmu'miniina fa inahunna iyagu ummahaatun weeyaano fii taxriimi nikaaxihina nikaaxooda xaaraantinimeynta la xaaraantinimeeyey iyo wawujuubi ixtiraamihina ixtiraamkooda waajibnimadiisa faqad oo keliya walihaadaa saa darteed yaxilu nikaaxu banaatihina gabdhahooda in la guursadaa waa xalaal ayay gabdhaha ay dhaleen wallaahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamed wcalaa alihi saxbi